alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu laqbada labaad ku soo celinaynaa aayadda afar iyo konton iyo shan iyo konton iyo lix iyo konton inta aynaan laqbada bilaabin allah wuxuu inoo sheegayaa inuu nabi muuse calayhi salaam uu ku yidhi qowmkiisii tolkayow nafihiinna aad dulmideen oo ku xadgudubteen oo markaa dibiga ama weylka caabudeen ayaa nafihiinni dulmideen dulmigaasina waa kii weynaanshaha badnaa addulmu alakbar markaa u toobad keena ilaahii idin abuurtay intii ka ahaatay u toobad keenoo u soo noqda nafihiinnana dila nafihiinna dila waxaa looga jeedaa qaarkiinba qaarka kale ha dilo oo kuwa dibiga caabuday waxaa dilayaa kuwii kale ka madhnaa arrinkaas ee iyagoo allah keligii caabudaayey oo arrinkaa aan ku dhicin baa waxay laynayaan oo dilayaan kuwii markaa dibiga caabuday kuwaana toobadkeenkooda waxaa ka mid a inay sidaa isku dhiibaan oo ku raalli noqdaan oo aynay ka cararin oo aynay markaa isdaaficin marka taas hadday saasi dhacdana waxay noqonaysaa towbaddoodii in la aqbalay noqonaysaa hadday yeeli waayaan towbadda laga aqbali maayo waa lagu adkeeyey innaga towbadda waa laynoo fududeeyo qofku hadduu gaaloobo iyo hadduu dembiyo waaweyn ku dhaco mid walba waxa weeye albaabkii towbadduna waa u furan yahay in markaa la dilana kuma xidhna oo iyadoo markaa uu toobad keenaa toobaddii laga aqbalayaa lamana odhanaayo faqtuluu anfusakum sidii lagu yidhi reer banu israa'iil ummaddeenna waa loo naxariistay oo waa khayruulumam yacnii nebiga loo soo diraa nebiyada ugu fadli badnaa saas aawadeed culaysyadii ummadii hore la saaray ummaddan ummatu muxamed lama saarin nebigana waxaa laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ummatii ummatun marxuuma ummaddaydu waa ummad loo naxariistay yacni wax adaaboo korkeeda ahaaday ma jiro waxaa loo jeedaa ciddii nebiga ajiibtay ee raacda inay ummatun marxuuma ay tahaa laga tilmaamaya waxyaalo kaloo adaygiyo ah oo reer banu israa'iil la saaray baa jira oo innaga laynaga fudaydiyey oo najaasadu hadday jidhkooda markaa ku ba'do ama maradooda ku ba'do intii ay ku ba'do waa la jari jiray meesha ay ka soo baxayso najaasadu mooyaane meelo kale haddii ay ku duusho meelaha kale waa la goyn jiray markaa innaga maydhuun baa laynagu yidhi maryihii waxay gaadhana waa la goyn jiray waxay ka mid tahay aasaarta iyo culaysyada markaa la saaray ummadii hore qaarkood la saaray innagana laynaga fududaydiyey oo laynaga markaa laynoo sahlay ayay markaa ka mid tahay inaad sidaa yeeshaan daalikum khayrun lakum cinda baari'ikum dilka caynkaasa inaad la timaadaan ama toobadda markaa sidaas ku xidhan inaad la timaadaan taasaa idiin khayr leh sida kale khilaafkeedaa khayr idinkuma jiro way yeeleenoo waa fuliyeen dabeedna allah waa ka toobad aqbalay allahna waa ka tawaabkee toobad aqbalka badan ee naxariista badan weeye waxaa kaloo dhacday nimankii reer banu israa'iil nimankoodii xulka ahaabaa waxay yidhaahdeen kuma hoggaansamayno oo amarkaagaa qaadan mayno oo waxa weeye markaa iimaan yacni inqiyaad iyo idcaan ah oo hoggaansi ah kuulama imanayno ilaa allahna tusto xataa nara allaha jahra ilaa aanu allah aragno oo si ciyaana oo indhahayaga aanu ku arkayno aanu aragno markay sidaa yidhaahdeen ciqaab baa ku soo degay daadna way wada dhinteen fa akhadatkum alsaaciqatu wa antum tanduruun saaciqada culammada qaar waxay yidhaahdeen qaylay ahayd lagu qayliyey oo dabeedna markaa ay mar keliya ka wada agoogtay oo ay wada dhinteen waxaa kaloo la yidhi maya dab soo degay buu ahay oo samada ka soo degay saaciqadana asal ahaan danabkaa la yidhaahdaa intaa dabadeed haddana waa la soo nooleeyey summa bacasnaakum min bacdi mawtikum lacallakum tashkuruun waa idin soo noolaynay geeridiinnii dabadeed si aa u shukri naqdaan weliba takaaliiftiina lagama qaadin iyadoo khawaariqulcaadaadkaa la tusay oo takliifku inuu baaqi yahay oo camalkay sameeyaan laga aqbalaayo toobaddu u furan tahay ayaa markaa waxa weeye yacni markaa la soo noolay waayo cimrigoodii maylaasana sanatani cuquubo lagu ciqaabay oo wax lagu tusayey bay ahaydoo cimrigoodii qayb baa u hadhsanayd saas aawadeed buu allahu uhi lacallakum tashkuruun allah waxau yidhi waid qaala muusa liqawmih ay wadkuruu waxaa xustaan ama xasuusataan ama sheegtaan id qaala goortuu yidhi muusa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi aladiina kuwaasoo cabadu lcijla dibigii caabuday uu ku yidhi yaa qawmi tolkayow innakum idinku dalamtum anfusakum waxaad dulmideen oo ku xadgudubteen nafihiinni dulmideen waxaa ku dulmideen biitikhaadikum yeelashadaa ka yeelateen daraaddeed ba'daa sababiye ah alcijla dibiga yar ama weylka aa ka yeelateen ilaahan macbuud la caabudo aa ka dhigateen ittikhaadku maadaamuu tasyiir yahay iyo ka yeelasho laba mafcuul buu qaadanayaa masdarkaa itikhaadka ana faacilkii baa loo idaafeeyey marka mafcuulkii koowaad waa alcijla kii labaadna waa maxduufa waa la qadarayaa fatuubuu toobadkeena oo u soo noqda ilaa baari'ikum ilaahi idin abuurtay ay ilaa khaaliqikum allaha idin abuurtay intii ka ahaatay u toobadkeena baari waa bimacnaa khaaliq weeyi bara'a yabra'u bar'an wa buruu'an khalaqa ayaa loo isticmaalaa waa baabu qataca weeye waa abuuray bara'a yabra'u bar'an wa buruu'an khalaqa waa abuuray marka baari waa khaaliq fatuubuu toobadkeena u soo noqda towbaddu asal ahaan waa arrujuuc luqada waxaa la yidhaha waa arrujuuc ayaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa arrujuucu ila allah in xagga allah loo soo noqonaayo oo loogu soo noqonaayo taacadiisi in loo noqonaayo laga toobad keenaayo macsidii shuruud ba inay leedahay in dembigii laga fuqaa ka mida in laga tiiraanyoodaa shuruudda ka midoo laga qoomamoodo dembigiibaa ka mida waxaa ka mid a in la go'aansado inaan dib loogu laabmayn baa ka mida waxaa ka mid a wakhtiga la toobad keenaya waa inay towbaddu furantaho naftu aynay dhuunta soo gaadhin qorraxduna galbeed ka soo bixin baa shuruudaha ka mida waxaa ka mid a ikhlaas in looga jeedo ilaahay dartii loo toobad keenaayo waa shan shardi shan shardi weeye alikhlaacu can idembi in dembiga laga foqo kow iyadoo dembiga lagu dhex jiro astakfiru allah wa atuubu ilayhi inuu qofku yidhaahdo allah baan dembidhaaf weydiisanayaa xaggiisana waa u toobad keenaya uu dembigiina wado ku dhex jiraa toobadkeen ma aha toobaddaasina asixi mayso waatay salafka qaarkood ay yidhaahdeen taabiciinta qaar baa laga soo wariyaye istikfaarunaa yaxtaaju ila istikfaar dembidhaaf dalabkeenna allah dembidhaafka aan weydiisanayno laftiisaaba u baahan in allah aynu ka dembidhaaf weydiisanno rabbi barigeennii ma ka rabbi barinaaso lama odhan jirin istikfaarkeennii baa wuxuu u sii baahan yahay in allah aynu ka istikfaar weydiisanno inuu allah inaga dhaafo aynu ka barino waayo istikfaarkii saxnaa lamaynaan iman buu leeyihi mar labaadka alcazmu calaa an laa yacuuda ilayhi abadan waa inuu go'aansadaa qofku markuu toobad keenayo dib inaanu dembigaa marnaba ugu laabmin waa inuu niyadiisa go'aansadaa shardi maaha inaanu ku laaban laakiin inuu niyeeyo go'aansadaa shardi ah ee inuu is yidhaahdo halkii baad ka miisi doontaaye bal hadda inta hore iska yara khafiifi oo intan hore ka toobadkeen dabeedna inta dambena iska samee towbaddaasi asixi mayso waxaa la rabaa casmi niyo ah oo uu go'aansado inaanu dib ugu laabmin mar dambe shaydaanku hadduu ka qaalib noqdo iyadoo casmigaas u sameeyo isagu go'aansaday shuruuddii kalena oofiyey yacnii towbaddiisii kuma burayso mar dambu ku laabtay alcasmu cala an laa yacuuda ilayhi abada annadamu waa inuu ka tiiraanyoodaa dembigiioo ka qoomamoodaa isku cilkaambiyaa ya shardiga markaa saddexaad wey nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam annadamu tawba tiiraanyada dembiga laga tiiraanyoodoo looga qoomamoodaa towbad weeye qawaahu alalbaaniyu albaani ayaa quweeyey ama saxiixiyey shardiga afraad waa in wakhtigaa towbaddu furan tahay towbadda goormaa la xidhaa laba wakhtay towbaddu xidhanta mar waa xaalad khaasoo naftu markay dhuunta soo gaadho qofkaa towbaddu waa ka xidhan tahay waayo xaalatu dilaar ayuu joogaa sakaraadka kale intuu ku sugan yahay ee naftu dhuunta aynay soo gaadhin towbaddu waa u furantah laakiin hadday dhuunta soo gaadho towbaddii waa ka xidhantay wax towbada laga aqbali maayo ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allah towbadda addoonka waa aqbalaa intaan naftu dhuunta soo gaadhin xaalata alqarqara ya marka ay dhuunta kaga wareegaysay halkaas soo gaadho albaabka towbaddu isaga waa ka xidhay waa xaalad khaas si caamana towbadda waxaa loo xidhaa markay qorraxdu galbeed ka soo baxdana towbaddu waa xidhan tahay oo dadka wakhtigaa jooga wax towbada laga aqbali maayo wax towbada lagama aqbalayo ha yeeshee ciddii iimaan ku sugnayd iyo camal saalixa wanaaggii markii hore ay samaynayeen hadday sii wadaan waa laga aqbalayaa cid ahluliimaani ma hadday nooshahay oo markaa waxa weeye xaaladda wax cusub aynay ka toobad keenin ama fisqi ha noqoto ama kufriya laakiin camalkay markii horeba la imanayeen hadday sii wadaan waa laga aqbalaya haakada ikhlaasna waa inay ku dhacdaa ilaahay dartii tahay xaq bini aadam hadduu markaa arrinkaa raaco dembiga ah waa in yacni laga xalaashadaa ama loo celiyaa haddii wax loo celin karo tahay haddii kalena cafis laga dalbaa ama cafis laga dalbaa laga xalaashadaa ama loo celiyaa allah waxau yidhi fatuubuu hadalkii muuse uu ku yidhi qowmkiisa ayuu inoo sheegayoo ka xikaayoonayay fatuubuu toobad keena ayuu ku yidhi muuse qowmkiisii ilaa baari'ikum ilaahay idin abuurtay intii ka ahaatay u toobad keena khaaliqikum khaaliqiinna idin abuurtay intii ka ahaatay u toobad keena min cibaadatihi ay min ajli cibaadati alcijli dibiga inaa caabudeen daraaddeed ka toobad keena min cibaadatihi waxay ku tacalluqdaa fatuubuu bay ku tacalluqdaa damiirka haada ee ku jira cibaadatihina cijliguu u noqonayaa faqtuluu dila anfusakum nafihiinna dila waxaa loo jeedaa qaarkiinba qaarka kale ha dilo oo ka markaa waxa weeye beriga ah ee wanaagsanaa ee shirkigaa ka madhnaa kii waxa weeye dibiga caabuday mujrimka ahaa haddila ayaa loo jeedaa waxaana sidaa loo yidhi ila way toobad keenano way ka soo noqdeen shirkigiiye nafahoodu naf keliyay ka dhigan yihiin marka waa wada mu'miniin laakiin towbaddii in laga aqbalo arrinkaa adag lagu xidhay masalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka masali jasadi alwaacid sidii jir keliyaa mu'miniintu ka dhigan yihiin yaa walaa talmizuu anfusakum nafihinna ha ceebaynina waxaa loo jeedaa qaarkiinba qaarka kale yaanu ceebayn marka faqtuluu anfusakum qofku hays dilo loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa kuwii kale marka waxa weeye yacni markaa isku nooca ay ahaayeen ee marka waxa weeye ku dhacay arrinkaa dhiiqadee aadka uxun ku dhacay ee iimaanka markii hore ay ka sinaayeen iminkana doonaya inay toobad keenaan kuwaa inay dilaan baa looga jeeda ay liyaqtuli ilbarii'u minkum ka berida ah oo dibiga inuu caabudo ka berida ah shirkigana ka madhnaa ha dilo almujrima kii gabood falo xumaato falay oo dibiga caabuday ha dilaa loo jeeda marka noocay doonaan ha noqdaan ama qaraabadoodii dhowaa ha noqdaan oo hadduu ku soo baxo inankiisii ama aabbihii ama ku soo baxo oo noocaas ahaa waa inaanu markaa ka dayn dilka waxay yidhaahdeen culammadu sida aasaarta qaarkood lagu soo wariyo ibnu cabbaas iyo kayrkii laga soo naqliyey markii sidaa lagu yidhi arrinkaasi xoogaa waa ku cuslaaday dabeed waxay yidhahdeen saannu markaa dee ugu dhiiran karaa yaa ila qaar baa aabbayaashood ku jiraan oo qaar baa ubadkoodii ku jiraan oo qaar baa walaaladood ku jiraan markaasaa waxa weeye waxaa loo keenay yacni markaa daruur baa loo keenay oo madow baa markaysaa meesha laga dhigay iyagoo aynay markaa qaarkood qaarka kale garanaynin oo madowgaa lagu daboolay ayay dabeedna amarkii fuliyeen sidii bay ku dileen khalqi badan baa dhintay bay yidhahdeen cadad fara badan bay culimmadu sheegayen waynoo sheegi doonaan daalikum kii naas ay ilqatlu dilka ah khayrun lakum isagaa idiin khayr leh khayrun asal ahaan waxay ahayd ismu tafdiil bay ahay isticmaal ka badan baa khayr iyo shar hamsada loo riday waa toodhanaayo ibnu maalik wa ghaaliban aghnaahumuu khayrun wa shar can qawlihim akhyaru minhu wa ashar sida haalibkaa carab waxaa kaga fillaantay oo ka deeqday yacnii akhyaru iyo asharu inay yidhaahdaan waxaa kaga fillaatay khayrun iyo shar bay kaga fillaatay oo yacni ku kaaftoomeen laakiin hadda macno tafdiil loogama jeedo hamzadii waa la xadfay oo afcaluba asalku ah akhyaru iyo asharu ayay noqonayeen labadaba hamzada waa la tuuro sharun iyo khayrun baa la isticmaalaa laakiin ismu tafdiili hunaa laysa calaa baabih baabkiisi maaho lagama tilmaamayo inaad sidaas samaysaan iyo inaad samayn weydaan labadaba khayr baa idinku jire kanbaa idiin sii khayr badan muraadku ma aha ee waxaa looga jeedaa kanbaa idin khayr leh khilaafkiisa khayr idinkuma jiro marka mujaradulwasfi ayaa laga tilmaamayaa sifo keliya ayaa laga tilmaamaya daalikum kii naasoo dilkaa ah ka berida ay uu dilayo kii mujrimka ahaa khayrun lakum isagaa idiin khayr leh khilaafkiisa khayriyi kuma jiro cinda baari'ikum ilaaha idin abuurtay agtiisa kaasaa idin khayr leh ismu ishaaruhuna wuxuu ku dhacayaa qatliga oo qatliga xaggee lagu sheegay masdarku wuxuu ku guda jiraa fii dimni alficli faqtuluu ya ila markaa ficilku wuxuu koobsanayaa masdarna waa koobsanayaa marka masdarka uu koobsanaya marka ishaaradu markaa yani u noqonaysa mushaarku kaasuu noqonaya bacdina waxay yidhi attawbu buu u noqonayaayoo ah attawbu ayuu u noqonaya daalikum kiinaasoo attawbu towbadda ah wa qaabil itawb attawb iyo attawbaba waa la yidhahdaa khayrun lakum isagaa idin khayr leh cinda baari'ikum laakiin wejiga horoo qatliga ah isagaa ugu dhowe ayaa markaa alwlaa ah fawaffaqakum waa idin waafajiyey lificli daalika sidaa inaad samaysaan buu idin waafajiyey wa arsala calaykum wuxuu idiin soo diray korkiinna saxaabatan daruur sawdaa'a madow lianlaa yubsira bacdukum bacdan si aan qaarkiin qaarka kale u arag oo fayarxamahu dabeedna aanu ugu naxariisan xataa qutila minkum ilaa laydinka dilay naxwu sabciina alfan toddobaatan kun qadarkaasoo kale wax ah yacni taqriiban allahu aclam cadad badan baa markaysaga calaa kulli xaal dilkaa ku dhacay laakiin markaa daliil uma hayno inay toddobaatan kun inay gaadhsiisnaayeen fataaba calaykum waa idinka toobada aqbalay ay qabila towbatakum towbaddiinnii buu aqbalay innahu allah allah baa loo celinayaa huwa tawaabu waa ka toobad aqbalka badan isagoo keliya toobad aqbal badan oo arraxiimu naxariis badan damiiru fasliga la keenay baa faa'iidaynaaya macnaha xasriga waid qultum ay wadkuruu waxaa xustaan oo sheegtaan id qultum goortaad tidhaahdeen waqad kharajtum waxaa sidaa tidhaahdeen walxaal qad kharajtum aad soo baxdeen maca muuse muuse la jirkiisa aad soo baxdeen waxaa u soo baxdeen litactadiruu inaa cudur daarataan baa u soo baxdeen ilallaahi xagga allah aw cudurdaarataan oo ka cudurdaarataan min cibaadati lcijli dibiga caabuditaanka caabudeen aa ka cudurdaarataan bimacnaa qaarkiin caabuday wa samictum aa maqasheen kalaamahu hadalkii ilaahayna aa maqasheen yaa muusaa muusow lan nu'mina laka kuma rumaynayno kuma hoggaansamayno iimaanka marka laam lagu gudbiyo macna alinqiyaadna waa koobsanaya xataa nara allaaha ilaanu allah aragno jahratan ay ciyaana si waxa weeye markaa yacni marka cad aanu aragno akhtada shaa'ica waxaa ka mid a cayaanan in la yidhaahdo carabi ahaan markaa saxduna waxay tahay bikasri alcayni caynka hoos dhiggiisa weeye waana masderkii caayana weeye caayana yucaayinu ciyaanan wa mucaayanatan saas aawadeed mashaayikhda qaar waxay dabdiyeen cayaanan bay dabdiyeen sida saxanna waa ciyaanan weey lifaacala alficaalu walmufaacala ciyaanan aragti markaa ciyaan ah oo indhaha yaga aanu ku arkayno aanu aragno waxaa bannaan inaad xaalayso iyo inaad mafcuul mutlaqa ka dhigto oo min hayri lafdihi qacadtu juluusan oo kale iyo inaad tidhaahdo jahratan ay mucaayinina xaalaan indhahayaga ku arkayno fa akhadadkum waxay idin qabatay assaaciqatu yacnii qayladii baa idin qabatay alsayxatu qayladii baa idin qabato fa muttum waa dhimateen wa antum tanduruun idinkoo arkaya ayaa dhintay oo qaarkiinba mar ay dhimanayaan yacnii dhimashada dhimanaysaan aa arkaysaan sayxo waa lagu fasiray waana sida laga soo wariyey yacni markaa salafkii qaarkood laga soo wariyey mufasiriinta qaarkoodna ay doorteen waxaa kaloo lagu fasiray asaaciqa in la yidhaahdo annaar dab baa looga jeedaa in la yidhina waa lagu fasiray sidaana waxaa laga soo wariyey taabiciinta qaarkood sida suddi oo kale laga soo wariyey wa antum tanduruuna idinkoo arkaya maa xalla bikum waxa idinku soo degay aa arkaysaan marka wa samictum kalaamahu aahaarta qaar waxaa lagu soo wariyey waxay yidhaahdeen ilaa aanu hadalka ilaahay maqallo ma aqbalayna bay yidhaahdeen markaasaa waxa weye hadalkii ilaahay bay maqleen oo la maqashiin markaasay haddana waxay yidhaahdeen ma rumaynayno ilaa aanu allahna aragno markaasaa la ciqaabo marka qadiyadda ku saabsan allah hadalkiisibay markaa maqleen oo allah ay ka maqleen wejiga noocaasa waxuu u baahan yahay daliil buu u baahan yahay hadalka ilaahay markay muuse ka maqlaanba way maqleen laakiin waxay ka dhigayaan aahaarta qaarkood inay muuse ka dalbadeen inay marka allah marka ay codkiisa maqlaan wa talabuu muusa an yatluba min allahi an yusmicahum kalaamah fafacala muusa calayhi asalaamu falama samicuu kalaamahu tacaala asaruu annahum lan yuuminuu xataa yaraw allaha jahra taas waxay u baahantahy calaa kulli xaal inay marka hadalka ilaahay iyo codka ilaahay ay maqleen oo la maqashiiyey daliil bay u baahan tahay wax daliil oo sidaas sheegayana ma ogin uma bacatnaakum intaa dabadeed waa idin soo noolaynay yacnii hadalka ilaahay markay muuse ka maqlaan hadalka ilaahay way maqleen waa la odhan kari lahaa wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah kalaam allaahina waxaa iyadoo la maqlaayo ayaa haddana sawdkii ilaahay aan lagu maqlayn oo dadka markaa dee yacni atbaacu nebiyi ah ama saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam dee nebigay ka maqlayeen kalaamkii ilaahay way maqleen laakiin codkii ilaahay may maqal dadka dambe ee maqlayaana dee qura'da akhrinaya ay codkooda ku akhrinaya ayay hadalkii ilaahay ku maqlayaan laakiin codkii ilaahay de may maqal codkii ilaahay waxa maqlay jibriil ayaa maqlay nabigana calayhi salaatu wasalaam waa loo soo tabiyey yacni markaa oo waxa weeye jibriil baa u soo gudbiyey laakiin nabi muuse codka ilaahay waa maqli jiray oo allah baa la hadli jiray minhum man kallama allah nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam leylat lisraa walmicraaj buu ilaahay la hadlay wa dallalnaa calaykum alghamaam allah wuxuu idhi wadallalnaa waa hadhaynay calaykum korkiinna waxaannu idinku hadhaynay oo dallaalnimo idinka dhignay alghamaama daruurihii baannu dallaalnimo idinka dhignay wa anzalnaa waa soo dejinnay calaykum idinka korkiinna waxaannu ku soo dejinnay almanna manniga oo malab cireed ah wax malab oo kale ah ama malabkaba ka macaan oo cirka laydinka soo daadinayo wasalwa iyo markaa hilib shimbire kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum ay qaa'iliina xaalaannu odhanayno ayaannu mannigaa iyo salwaagaa idiin soo dejinnay kuluu xaalaannu odhanayno cuna min ayibaati maa kii wanaagyaalkiisa wax ka mida cuna rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay ay iyaahu wamaa dalamuuna namay dulmiyin baa allah yidhi walaakin kaanuu ha yeeshee waxay ahaadeen anfusahum yadlimuun qaar nafahooda dulmiyey ayay ahaadeen allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil wakhtigii ay ku sugnaayeen tiiha waxaa jirta labada aayadoo soo socdaa laynoogu sheegayaa in la amray inay qaryadii galaan marka amarkii markay diideen inay siduu ahaa u qaataan oo ay tabdiil la yimaadeen oo ficilkiiyo qowlka mid walba beddeleen baa la ciqaabay waynu akhrin doonnaaye eh. waxaa lagu ciqaabay afartan sano ay dayaysan yihiin oo meelay ka socdaan iyo meelay u socdaan toonna ayna garanayn sidaa u wareegaalaysanayaan arbaciina sana yaa baa lagu ciqaabay afartankaa sane ay dayaysan yihiin ayaa si waxa weeye bacadku aanu u dhammayn yaa oo gaajo iyo haraad iyo bacad si aynay ugu dhimanoo ugu le'an ayaa waxaa loo yeelay dallaalnimo daruuraha lagu hadhaynaayo oo bacadka laga xigsiinaayo waxaa kaloo loo yeelay yacni waxay cunaan iyo waxay cabbaan baa loo yeelay si ay ugu noolaadaan markaasaa manni iyo salwaa baa loo soo daadin jiray wuxuu ugu soo daadan jiray baa la yidhi markaa mannigu dhirta korkooda markaasay ka guran jireen ya mannigaas waxay culammada badankoodu u badiyaan inuu yahay malab ama wax malabka ka macaan yacni markaa inuu yahay ayay u badiyaan inkastoo ibnu kasiirku odhanaayo mannigu nooc keliya inaanu ahayn baa saxan waayo tafaasiir kala duwan baa la saaro sharaab inuu yahay waa lagu fasiray cunto inuu yahay waa lagu fasiray sida saxiixana waxay noqonaysaa buu yidhi wax kasta oo aan dadka juhd iyo awood iyo dadaal iyo tacab kaga bixin oo si yaroo hawl yar loo siiyey ama dhulka ha looga soo saaro ama cirka ha looga soo daadiye ayaa manniga la yidhaahdaa sidaasaa saxiixa buu odhanayaa ibnu kasiirku waxaana u daliila xadiiska sheegaya alkam'atu min almanni wa maa'uha shifaa'u lilcayn kam'adu yacni markaa likuhu manniguu ka mid yahay baalkan likahe marka barwaaqada marka waxaa dhulka ka soo fuura ya ee xagga dawooyinkana marka waxaa loo isticmaale lagu daro mar caloosha loo isticmaalo iyo mar waxyaalo kale loo isticmaaloba iyo mar waxaweye infekshannada in lagula dagaalamo loo isticmaaloba adigu calaa kulli xaal yacni marka likaha wuxuu ka mid yahay manniguu ka mid yahay xadiiska saxiixuu sheegaya bukhaari iyo muslim iyo soo wariyeen alkam'atu min almanni wa maa'uha shifaa'un lilcayn biyihiisuna yacni markaa indhaha dawo u yahay indhaha dawo ayuu u yahay marka maadaama kam'adu mannigay ka mid tahay xadiiska saxiixaynku uu sheegaayo yacnii mannigu inuu markaa nooc keliya aanu ahayn oo iyaduna soo gelayso ashyaa kalena soo gelayaan ayaa markaa saxan buu odhanayaa marka shay kastoo tacab iyo juhdi iyo dadaal iyo dhibaato dadku aynay ku helin oo si yaroo hawl yar loo siiyo ama dhulkaa looga soo saaro ama cirka looga soo daadiye baa manni la yidhahdaa buu laakiin waxay u badiyaan culammadu qaar yidhaahda xabag bay ahayd oo samkhi bay ahayd qaar yidhaahdaa casal bay ahayd qaar yidhaahda malab bay ahayd qaar yidhahda wax malabka ka macaan bay ahayd calaa haada waxay ku wareegaysaa badiba in laga tilmaamayo malab ama wax malabka la mida ama ka macaan inuu mannigu kaa yahay waa yahay xadiidkaa la sheegayna kama cadda mannigii reer banu israa'iil la siiyey inuu kam'adani ka mid ahayd min almanni inay ka mid tahay ma caddaynayso ilaaba ilaa mannigii reer banu israa'iil la siiyey bay ahayd ma caddaynayso wasalwa salwaagu waa shimbiraha wey shimbiraha weeye ibnu cadiya tafsiirkiisa wuxuu odhanayaa waa tayrun biijmaaci almufasiriin shimbiro weeye sida mufasiriintu ku ijmaacsan yihin isku waafaqsan yihin haddaba noocay shimbiraha ka tahay salwaagu waa tii waxay culammada qaarkood yidhaahdeen aynu jalaalaynkaba ku arki doonaa atayru sumaana yacnii shimbiraha sumaana la yidhaahdo wey dadka qaar waxay u yaqaaneen muungaab bay u yaqaaneen shimbiraha sumaana a la yidhaahdo assumaana muungaab ayaa markaysaga koonfurta iyo laga yidhaahdaa calaa kulli xaal mufasirku waa jasminayaa inay tayru assumaana inay tahay laakiin ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo waxaa laga soo wariyey waa maa yashbahu tayra assumaana laftiisa inaanu ahayne wax u ego ku dhow oo shimbiraha ka mida inay tahay waayah qurtubi baa ictiraado wuxuu yidhi yacnii sheegashada la sheeganayo inay ijmaac tahay yacni sax ma aha waayo cid khilaaftaa jirto mu'arij ayaa markaa yidhi waa malabka assalwa waa malabka buu yidhi bayt shaahidana waa soo qaato yacni beytkaas markaysagaa yacni culamada qaar waxay dhahen marka horeba isticmaalka uu ku isticmaalay asalwaa malabka uga jeeday baa khalad ahaa ayaa markaa uu yidhi calaa kulli xaal ama ijmaac inay tahay aya ama markaa waxa weeye inay kuba dhowdahay bay noqonaysaa allah waxau uhi wadallalnaa waa hadhaynay calaykum korkiinna waxaannu dallaallimo uga dhignay alghamaama daruuraha wa anzalnaa waa soo dejinnay calaykum idinka korkiinna waxaanu idinku soo dejinnay almanna malab cireed malab cirka laydinka soo daadinaayo waasalwa iyo hilib shimbireed ama shimbirta muungaabta wax shabahaya ama iyada lafteedaba ah ay qaa'iliina xaalaanu odhanayno ayaannu idiin soo dejinnay kuluu cuna qowl baa la qadaraya qowlkaana waa la xaalaynaya qaa'iliina kuluu cuna min tayibaati maa kii wanaagyaalkiisa cuna wax ka mida rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay caa'idkii waa xadfan yahay iyaahu wamaa dalamuuna namay dulmiyin baa ilaahay uu yidhi walaakin kaanuu ha yeeshee waxay ahaadeen anfusahum yadlimuun nafahooda qaar dulmiya oo ku xadgudba bay ahaayeen iyagaa markaa yani eh, dulmiyey oo naftooda dhibaatiyey ilahay dhib ma gaadhsiin karaan wadallalnaa calaykum alghamaam wadallalnaa waa hadhaynay calaykum korkiinna waxaanu hadhaynay alghamaama daruuraha ayaanu hadhaynoo dallaalima ka dhignay ay satarnaakum waa idinku asturnay bisaxaabi daruurtii alraqiiqi jilicsanayd min xari shamsi kulka qoraxda ayaannu idinkaga asturnay fitiihi wakhtigii aad dayada ku sugnaydeen ee wareersanaydeen dayowgu wuxuu yahay qofku markuu yacni meeshuu ka socday iyo meeshuu u socday iyo jihadu xaggay tahay uu garan waayo ayaa waxaa la yidhaha wuu dayooba marka tiihu waa kaas waa wareerkaa qofku aanu garanayn yacni markaa jihadu meeshay tahay iyo meeshuu ka socday iyo meeshuu u socday meeshuu ka tagu haddana ku soo noqonaya wa anzalnaa waa soo dejinnay calaykum korkiinna waxaannu ku soo dejinnay fiihi wakhtigaa tiiha gudihiisa almanna manni baanu ku soo dejinnay wasalwaa malab cireed iyo wasalwaa yacnii markaa hilib shimbireed humaa labadani attaranjabiin taranjabiin weeye waatayru sumaana iyo shimbiraha markaa assumaana la yidhaahdo marka badanka culammadu waxay u badiyaan in markaa laga tilmaamayo manniga yani markaa eh, malabka in laga tilmaamayo ama wax malabka ka macaan bitakfiifi ilmiimi miimka la khafiifiyaan la shadin waalqasri lana gaabiyo aan alif mamduuda laga dhiginoo hamse laga dambaysiin assumaana wa qulnaa waxaanu nidhi kuluu cuna min tayibaati maa marka in wa qulnaa la qadaro iyo in xaal laga dhigoo qaa'iliina la yidhaahdo labada wejiba bannaan wa qulnaa waxaanu nidhi kuluu cuna min tayibaati maa kii wanaagyaalkiisa wax ka mida rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay wala taddakhiruuha kaydsannina yacnii mid waliba maalintii wuxuu cunaayo ayuu soo qaadanayaa dabeedna qadarkaasuu maalintii cunayaa wuxuu kaydsanayaa ma jirto inay kaydsadaan looma oggola fa kafaruu nicmata nicmadii bay ka abaalka dareen dabeedna waaba kaydsadeen qaarkood wixii ay kaydsadaan waa ka xumaanaysaa waxay culammada qaarkood yidhaahdeen maalinta jumcada inay kaydsadaan oo berri wixii ay cuni lahaayeen sabtidana maadaama camalkii loo diiday maalinta sabtida taas iyada waa u bannaanay oo maalinta jumcada waxay maalintaa jumce cunayaan iyo waxay sabtida cunayaanba way qaadanayaan marka ilaa berri markay keydsadaanna kama xumaanayo laakiin maalin kale hadday kaydsadaan waa ka xumaanayaan fakafaruu nicmata nicmadii bay ka abaalka dareenoo waddakharuu way kaydsadeenoo faqutica canhum waa laga gooye marka intaa in la yidhaahdo waa laga gooyo waa laga jaray taa lafteeda nadar baa ku sugan waayo waa kuwa marka dambe dalbanayoo leh cuntadan kuma sabri karo keliye nooc keliya mar walba ma cuni karnee wax la bedbeddelaannu doonaynaa noocyaal kala duduwan ya markaa saas aawadeed yacni markaa gooyntaa laga gooyey oo layidhi waa laga gooyey yacni marka haddii looga jeedo si kulliyaa looga jaray nadar baa ku sugan yacni marka waxay u baahan tahay daliil wamaa dalamuuna namay dulmiin bidaalika taasna gumay dulmiin walaakiin kaanuu ha yeeshay waxay ahaan jireen anfusahum yadlimuun qaar nafahooda dulmiya oo ku xadgudba ayay ahaan jireen lianna wabaalahu calayhim waayo cidhib xumada marka uu leeyahay dulmigu iyaga korkoodu u ahaaday oo dhibaataynaya waid qulna ay wadkuruu waxaa xustaan id qulnaa goortaannu nidhi idkhuluu gala haadihi alqaryata tan oo magaalada a gala fakuluu cuna minhaa iyada xaggeeda waxaa ka cuntaan wax ka cuna ay shay-an minha xaysu shi'tum meeshaad doontaan markaa ka cuna raqadan cunitaan waasica oaan laydiin diidayn cuna wadkhuluu lbaaba albaabka magaalada gala sujadan xaala markaa waxa weeye madaxa foororinaysaan oo khuduucaysaan oo isdullaynaysaan gala wa quuluu waxaad tidhaahdaan xitatun ay mas'alatunaa waxaannu doonaynaa xitatun dembi daadin weeye naqfir lakum khataayaakum haddaad sidaa tidhaahdaan nakfir lakum waxaannu idiin dhaafaynaa khataayakum dembiyadiinni baannu idiin dhaafaynaa wasanasiidu lmuxsiniin waa u kordhinaynaa kuwa samafalayna yagana waa u sii siyaadinaynaa oo sawaabkii ajarka ayaannu u kordhinaynaa fabaddala aladiina kuwii way beddeleen dalamuu xadgudbay qowlan odhaah bay ku beddeleen odhaahdaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum yaga lagu yidhi dhaha lagu yidhi yacni markaa hadal aan ahayn bay ku bedeleen qiila lahum yacni lagu yidhi hadalkii lagu yidhi hadalaan ahayn yacni lagu yidhi sameeya oo sidaa dhaha hadalaan ahayn bay ku bedeleen fa anzalnaa waa soo dejinnay cala aladiina kuwii korkooda waxaannu ku soo dejinnay dalamuu xadgudbay rijzan cadaab baanu ku soo dejinay min asamaa'i xagga samada ayaannu ka soo dejinay ama rijzigaasoo min asamaa'i xagga samada ka ahaaday bima kaanuu yafsiquun ay bisababi fisqihim fisqigooda daraaddii iyo taacada bixitaankay ka baxeen aawadeed baan ugu soo dejinay allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil in lagu yidhi qaryada gala udkhuluu haadihi alqarya qaryadani tumay ahayd qaryadan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ahayd baytulmaqdis baytulmaqdis waxaa joogay niman camaaliqa ah oo waaweyn oo xoog waaweyn baa joogay oo gaalo ah markaasaa lagu yihi qaryadaa gala idinkoo khuduucaayoo isdullaynaya gala sidaasaa lagu yidhi amarka lagu siiyey markaa gelaysaanna waxaad tidhahdaan xitatun dhaha dembi daadin baannu rabnaa dembigana laga daadiyo sidaa dhaha markaasay dabeedna arrinkii furin waayeen oo waxa weeye marka ay khilaafeen Eh, waxaana loo ballan qaaday hadday sidaa yeelaan in eh, dembigoodana la dhaafayo eh, loona kordhinayo yacni sawaab iyo ajar iyo daaca loo kordhinayo loo siyaadinayo kaasi waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay maye qaryadu waxay ahayd ariixaa bay ahayd ariixa ariixaana waa loo dabdiyaa ariixaa oo markaa mamduuda laga dhigo iyo ariixa oo markaa maqsuur laga dhigo ra'da la hoos dhigo yadana la reebo waana sida markaa mufasirku marka u qorayo ariixa marka labada qowlba waa jiraan labadabana waa la soo wariyey labadaba waa la soo weriyey laakiin labada weji waxaa arjaxsan baytulmaqdis inay tahay waana sida mufasiriinta badankoodu u badan yihiin waana sida saxiixa ibnu kasiirka laftiisuna uu arjaxayo qisada qaryadaana waxaa laynoogu sheegay suuratu lmaa'ida ayaa laynoogu sheegay yaa qawmi idkhuluu lrda almuqadasata alatii kataba allahu lakum walaa tartadduu cala adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin yacnii markaa dabadeed markay diideen ayaana markaa tiihu ku dhacay tiihu markaasuu ku dhacay cuquubuu ahaa waxay khilaafeen qowlkii iyo ficilkii labada mid walba qowlkii lagu yihi xiddatun dhaha waa diideeno way bedeleen oo odhaha kaley ku bedeleen oo waxay yidhahdeen xindatun bay yidhahdeen mas'aladayadu yacni raashin weeye waa sarreen baanu doonaynaa sarreen nuun bay ku daray xinda yacni xabbatun fii shacra waata axaadiista ku soo aroortay saxiixaynka inoo keeni doonaan ficilkiina waa bedeleen oo waxay ku beddeleen iyagoo baryaha ku gurguuranaya inay markaa galaan wa dakhaluu yasxafuuna calaa astaahihim xadiiska sidaa sheegayana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka odhahdii iyo ficilkii mid walba bedelaad bay ku sameeyeen markaas waa la ciqaaba faanzalnaa cala aladiina dalamuu rijsan min alsamaa'i bima kaanuu yafsuquun waxaa laga qaadanayaa yacni cisyaanka lala yimaadaa inuu cuquubo sababa ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa daacada haddii lala yimaado oo daacadii la sameeyo inuu ilaahay ixsaankii u kordhinayo cidda samafashay inuu samafal ugu sii daraayo waaladiina ihtadow zaadahum huda kuwii hanuunay ilaahay hanuun buu usii kordhinayaa yaa hanuun buu u siyaadinaya xagga sawaabkii ajarkana waa loo labanlaabaya waxaa kaloo laga qaadanayaa yacnii hoggaansanka amarka loo hoggaansamo iyo baryada ilaahay la baryaayo istikfaarka la weydiisanayo dembidhaaf laga helaayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nimanka reer banu israa'iil sida cinaadkooda iyo madaxadaygood iyo cisyaankooda u fara badnaana waa laga qaadanaya iyadoo ilaahay u nicmeeyey bay haddana nicmadii ilaahay ka abaalka darayaan waxaa kaloo laga qaadanayaa sida sharcan layna amray inaan si kale lagu beddelin ee sidii loo raaco allah wuxuu yihi wa id qulnaa ay wadkuruu waxaa xustaan oo sheegtaan id qulnaa goortaannu nidhi lahum yaga ku nidhi bacda khuruujihim min atiihi markay tiiha ka baxeen dabadeed udkhuluu haadihi alqarya gala markaa qaryadan bayt almaqdis bayt almaqdis gala bayt almaqdis iyo bayt almuqadas waa mid walba waa la yidhaahdaa aw ariixa ama ariixa labada qowlba waa la soo wariyey laakiin sida horea loo badan yahay fakuluu minha xaysu shi'tum fakuluu cuna minha iyada xaggeeda waxaa ka cuntaan xayu shi'tum meeshaad doontaan baraqadan cunitaan waasica cuna yacni ballaadhan yacni waasican ballaaran oo laa xajra fiihi ay laa manca fiihi wax diidmi aynay ku sugnayn oo nooc ka mida ah aan laydii diidayn ama wax ka mida ah aan laydii diidayn wadkhulu lbaaba gala markaa albaabka markaa qaryada gala ay baabaha yani asha ayaa markaa ka naa'iba yani markaa damiirkii ka naa'iba calaa ra'yi lkuufiyiin marka ra'yiga kuufiyiinta lagu socdo basriyiintu ma qabaan in ashu ay ka naa'ib noqoto yani marka waxa damiir ay ka naa'ib noqoto wa alcani damiiri qad tanuubu fayaqacu biha rabtu lmatluubu waa kii sidii naadimku uu yidhi yacni al waa ka naa'ib noqotaa yacni damiir waa ka naa'ib noqotaa markaasaa rabdigii la rabay uu ku xasilaya waa ra'yi kuufi qolada basriintu waxay odhanayaan marka damiir bay qadarayaan albaaba minhaa bay odhanayaan markaa minhaa bay markaa qadarayaan sujadan ay munxaniina xaala markaa madaxa foororinaysaan gala inxinaagu waa in madaxa la foororiyo sujuudda markaa tii wejiga dhulka la dhigayay loogama jeedo oo taasay daahir ku ahayde maxaa looga leexiyey waxaa looga leexiyey dukhuulka la gelaayo iyo sujuud wejiga dhulka la dhigaayo marka la gelaayo la sujuudsan yahay isma waafiqi karto waayo qofku ma socon karo dee isagoo sujuudsan sujuud wejiga dhulka dhigayo marka qacan waxaa laga tilmaamaya taasaa qariino ahe in inxinaal looga jeedaa laga tilmaamaya wa quuluu waxaad tidhaahdaan aasha yada ilaahay aanu ka baryaynaa aan weydiisanaynaa xitatun dembi daadin weey ay an taxuta cannaa khataayaana inaad naga daadiso dembiyadeeda naqfir haddaad sidaa tidhahdaan waanu dhaafi buu allah yidhi marka waa jawaabu talab ama nafsu talab baa lagu jasmiyey ha la yidhahdo ama sharti muqadara lagu jasmiyey ha la yidhahdo wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd waa qiraa'a sabciye bilyaa'i wataa'i yugfar iyo tugfar mabniya lilmafcuuli fiihima iyadoo mafcuul loo bineeyey markaa saddex qira'a ku sugan naqfir oo quraada badankoodu akhriyeen tuqfar oo ibnu caamir uu akhriyey yuqfar oo naafica akhriyey marka quraa'u sabcaha badankoodu waxay akhriyeen yacni naqfir bay akhriyeen markaa saddex qira'a ku sugan naqfir lakum khataayaakum waa idiin dhaafaynaa dembiyadiinna haddaad sidaa tidhaahdaan wasanasiidu lmuxsiniin waa u kordhinaynaa kuwa samafalayna biaacati aacada ku samafalay hawaaban ajar baan u siyaadinaynaa tawfiiqda in loo siyaadinaayo iyo in hawaabka markaa loo siyaadinayo labaduba waa soo gelayaan sida saxiixa ah fabaddela aladiina waa ku beddeleen kuwii dalamuu xadgudbay oo minhum yaga ka mid ahaaday qowlan odhaah bay ku beddeleen odhaahdaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum yaga lagu yidhi yacnii dhaha lagu yidhi hadalaan ahayn bay ku beddeleen fa qaaluu waxay yidhaahdeen xabbatun fii shacra xabbatun yacni markaa xabbad markaa raashina oo fii shacratin yacni shacra ku sugan halkan culammadu xabbatun fii shacra saxiixaynkay ku taallaa bukhaari iyo muslim xabbatun fii shaciirna waa soo aroortay marka fii shacratin marka la yidhaahdo shacaratin ama shacratin caynka ha la reebo ama ha la kordhiga labada wejiba waa jiraan jiraanbe maxaa looga jeedaa bacdi culammada ka midii waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa waa raashin ku jira weel laga sameeyey timo yacni nas'aluka xabban fii awciyatin min shacar sidaa xaashiyada saawiga ayay ku sugan tahay raashin baanu ku weydiisanaynaa yacni markaas sarreen ku sugan weel laga sameeyey tima laga sameeyey yani marka ayaanu ku weydiisanaya bacdi kaleo culammada ka midi waxay yidhahdeen xabatun fii shacra waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa eh, raashinka ay dalbayaan baa waxay leeyihiin waa inuu daloolaa daba markuu daloolana yacni tin madoobi waa inuu ku jiraa yacni xujo iyo jikaar bay uga jeedaan bacdina saasay yidhaahdeen bacdi kale waxay yidhaahdeen oo shuraaxda markaa bukhaariga iyo muslim ka mid a oo jamac ahi waxay yidhahdeen waa kalaam muhmalo aan markaa macnihiisa la garanayn oo ay markaa uga jeedaan uun jikaarun ay uga jeedaan iyo cinaad iyo istihzaa ay uga jeedaan shuraax fara badan baa sidaa yidhi oo markaysagaa shuraaxda bukhaariga iyo kuwa muslim jamac ka midi ay ka tirsan yihiin wa dakhaluu way galeen yasxafuuna xaalay gurguuranayaan calaa astaahihim yacni baryahooda ay ku guurguuranayaan astaah waa jamcu satah satah waxaa la yidhahdaa duburtaa la yidhaahdaa waa satahun astaah waxaa lagu jamciyaa astaah baa lagu jamciyaa waa ka sababin oo asbaab lagu jamcinayo kale satah waa la yidhaahdaa istunna waa la yidhaahdaa marka waxaa weeye satah baa astaah lagu jamciyey hamsaduna way kor dhigan waa qaci wadakhaluu way galeen yasaxafuuna xaalay ku gurguuranayaan calaa astaahihim baryahooda xaalay ku gurguuranayaan baridooda ay ku gurguuranayaan ama dabooyinkooda ay ku gurguuranayaan bay galeen waa mukhaalafo ficilkiina ay khilaafayaan ficilkii la yidhi sameeya na way khilaafeen odhahdii lagu yidhi sidaa dhahna way khilaafeen oo waa kuwan xinta yidhi ya fa anzalnaa waa ku soo dejinnay baa allah yidhi aladiina kuwii dalamuu xadgudbay fiihi wadcu daahiri mawdica mudmar waxaa ku sugan isim daahira in la dhigaayo meeshii damiirku yacni damiir la dhigi lahaa oo iyagaa la soo sheegayo waa la soo sheego fa haddii la odhan lahaa fa anzalnaa calayhim korkooda waxaan ku soo dejinay waa la garan lahaa laakiin maxaa loo daahiriyo aladiina dalamuu loo yidhi mubaalaqatan fii taqbiixi sha'nihim xeeldheeraansho lagu xeeldheeranayo daraaddeed xumaynta ficilkooda la xumaynaayo lagu xeeldheeranayo rijzan cadaab baanu kusoo dejinay cadaaban cadaab baanu kusoo soo dejinay noociisu waa maxay taacuunan taacuun baanu kusoo soo dejinoo lagu sallimay ama cadaab kaluu ahaa ama taacuun buu ahaayo laba qowl laga dhigo ama la yidhaahdo cadaab baa la ilaaqay cadaabkiina maadaamu taacuun iyo ayru taacuunba noqon karo taacuunkaa la sii min asamaai xagga samadaanu ka soo bima kaanuu yafsuquuna ay bisababi fisqihim fisqigoodii daraaddii aacada ilaahay ay ka baxeen aawadeed baanu ugu soo dejinnay waxaa laga qaadanayaa fisqigu inuu cuquubo sababay ay khuruujihim bixitaankooday ka baxeen fisqi waa maxay waa khuruuj can iaacati aacada ay ka baxeen fa halaka minhum waxaa ka dhintay fii saacatin saacad gudaheed sabcuuna alfan toddobaatan kun baa ka dhintay aw aqalu ama wax ka yar baa ka dhintay allahu aclam cadad badan baa ka dhintay waid istasqaa muusa liqowmih allah wuxuu uhi waid istasqaa ay wadkur waxaad xustaa id istasqaa wadkuruu waxaa xustaan idistasqaa goortuu roobdoon dalbay oo roobdoon sameeyey muusa muuse liqowmi qowmkiisa u roobdoonoo ilaahay u baryey oo yidhi ilaahu roob u keen faqulnaa aanu nidhi buu allah yidhi idrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufo waa ku dhuftay fainfajarat way dhambalantay ama way burqatay minhu isnataa casharata cayna waxaa ka burqaday minhu ay min alxajari dhagaxa xaggiisa waxaa ka burqaday isnataa cashrata cayna labiyo toban ilood oo durdura ayaa ka burqaday caynan waa tamyiis qad calima waa ogaadeen yacni waa garteen kullu unaasin dad waliba yacni qolo walibaa loo jeedaa mashrabahum meeshay ka cabbayaan bay garteen mawdica shurbihim kuluu ay qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuluu cuna washrabuu cabba min risqi illaahi arsaaqda ilaahay wax ka mida cunuu cabba walaa tacfaw ha fasahaadinina oo ha kharribina fi lardi arlada gudaheeda mufsidiina xaalaa a kharribaysaan waid qultum ay wadkuruu xusa oo sheega id qultum goortaad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira kuma sabrayno kuma adkaysanayno calaa tacaamin cunto waaxidin keliya nooc keliyaoo cunto ah kuma sabri karo oo kuma sabrayno fadcu lanaa noo tuugoo noo bari annaga rabbaka rabbigaa noo bari yukhrij lanaa haddaad noo barido uu noo soo bixin lanaa annaga wuxuu noo soo saari mimaa tunbitu alardu ay shay-an wax ka mida mimaa tunbitu alardu waxay arladu soo saarto wax ka miduu noo soo saari ilaahay ee ilaahay noo bari oo min baqlihaa baqligeeda ahaatay baqliga waxaa looga jeedaa waxyaalaha dhulka ka baxee yacni markaa aan sare isu taagin oo dhan baa laga tilmaamaya marka waa ismu jinsi baa loo jeedaa ya ismu jinsi ayaa markaa loo jeedaa waxyaalaha markaa dhulka ka baxa ee aan sare isu taagayn ee markaa khudradoo kale loo cuno ayaa markaa waxaa laga tilmaamaya waxyaalahaasaa laga tilmaamaya wa qisaa'iha iyo qisaageeda ahaatay qisaaga waxaa lagu sheegaa yacni qajaarka waxaa kaloo lagu sheegaa bocorka labada mid walba waa lagu sheegaa wa qisaa'iha qajaarkeeda ahaatay ama wa qisaa'iha bocorkeeda ahaatay wa fuumiha iyo toonteeda ahaatay fuum waxaa loo jeedaa toontaa loo jeedaa qowl labaadna waa jiraayo in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa sarreenkana waa jiraa oo mufasirkuwa mari doono wa cadasiha iyo cadaskeeda ahaatay wa basaliha iyo basasheeda ahaatay ashyadaas qaala wuxuu yidhi muuse atastabdiluuna miyaa ku bedelanaysaan alladii kii huwa isagu adnaa hooseeyey biladii kii miyaa ku bedelanaysaan huwa khayrun isagu khayrka badnaayo wanaagga badnaa yacnii shaygii wanaagga badnaayaa haysateen oo ah malab cireed iyo hilib shimbireed ma waxaa ku bedelanaysaan ashyaadan markaa liidata marka loo eego yacni noocii laydinsiin jiray marka loo eego ihbituu misra ihbituu dega misran yani masr dega ama beled beledada ka mida dega fa inna lakum waxaa idiin sugnaatay maa sa'altum ay alladii sa'altumuuh kaa dalabteen oo weydiisateen baa idiin sugnaatay dega markaa markaa beledun dega ama masarta macruufkaaba dega waduribat waxaa laga yeelay calayhim yaga korkooda addillatu hay-ad dulliyaa laga yeelay waalmaskanatu miskiinnimaa laga yeelay qalbiga faqiir ay ka yihiin wa baa-uu waa noqdeen biqadabin cadhay la noqdeen xaalay cadho ku dheehan yihiin bay noqdeen cadhadaasoo min allaahi xagga allaah ka ahaatay daalika madkuurka la soo sheegay oo ah korkooda in laga yeelay dulli iyo miskiinnimo laga yeelay iyo cadho allaah inay la laabteen biannahum waxay ku dhacday iyagu sababta inay iyagu kaanuu ahaan jireen yakfuruuna biaayaati illaahi aayadaha ilaahay qaar ka gaaloobay inay ahaan jireen baa sababtoo keensatay wayaqtuluuna iyo inay ahaan jireen qaar laaya annabiyiina nebiyada bikayri ilxaqi waxay nebiyada layn jireen xaal kuwaa ah nebiyada laynayaa xaqdarre ay ku dheehan yihiin daalika kaas madkuurkaa la soo sheegay oo ah gaalowga aayaadka ilaahay ay ka gaaloobeen daalikadu maxay ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa madkuur buu ku dhacayaa ka la soo sheegay kaa la soo sheegaa hoosta wuxuu ka yahay laba shay mushaarkii wuxuu noqonayaa laba shay labadaa shay waa maxay waa alkufru biaayaati illaah wa qatlu ambiyaa waa in aayaadka ilaahayna laga kufriyo nebiyadana la laayo qaar nebiyada ka mid a daalika kaa la soo sheegay oo gaalowga aayaadka ilaahay laga gaaloobo iyo nebiyalaynta ahi bimaa casaw ay kaa'inun ama xaasilun ama waaqicun wuxuu ku dhacay bimaa casaw bicisyaanihim cisyaankooda daraaddii ay ilaahay caasiyeen wa kaanuu yactaduun ay wa kownihim muctadiin iyo ahaanshahooda ay muctadiin ahaayeen wactidaa'ihim iyo xadgudubkoodii daraaddi yacnii xadgudubkoodaasaa wuxuu u sababay iyo cisyaankooda ay ka caado yeesheen wuxuu u sababay markii dambena kufri inay ku dambeeyaan taasuu u sababay kufrigay la yimaadeenna wuxuu u sababay in cuquubo lagu soo dejiyo dulli iyo miskiinnimo iyo cadho ilaahayba ku dhacaan allah wuxuu inoo sheegayaa qowmkii reer banu israa'iil waa harraadeen roob bay u baahdeen roobdoon waxa u sameeyey nebi muuse calayhi salaam ilaahay wuxuu waa ka aqbalay inuu markaa waxa weeye biyo siiyo laakiin waxaa lagu yidhi si markaa khaariqo oo markaa mucjizo ah oo isagana si ay ugu noqoto aayad ayaa lagu yidhi markaa dhagaxaa usha ku dhufo usha markaad ku dhufato biyaa ka soo burqanaya dhagaxii buu usha ku dhuftay labiyo toban ilood oo aan isku darsamayne kala qaybsan baa ka soo baxay reer banu israa'iilna waxay ahaayeen labiyo toban qabiil ama labiyo toban jirib bay ahaayeen waxay noqotay yacni markaa qabiil kastaaba il durduruu ka cabbayaan qolo walibana ishay ka cabbayaan way ka garanayaan kuwa kale way ka garanayaan qolo waliba ishooda durdurka abay ah cabayaan ya qad calima kullu unaasin qolo kastaaba iyo qabiil kastaaba wuxuu gartay mashrabahum meeshay ka cabbayaan bay garteen saasay markaa ku cabbeen waxaa lagu yidhi cunoo cabba arsaaqda ilaahayna cuna yaa arladana markaa ha kharibin ha fasaadina arlada waxaa kharibaaya macaasida dembiyadu arlada waa kharibaan arlada waxaa islaaxinaya taacada laakiin haddii macaasiya xumaan lala yimaado arladii waa kharibaysa hadda macaasidu waa inugu badan tahay yacni waxa weeye salaad la'aantiibaa badan yacni waxa waxa badan waxa weeye dembiyadii kalaa badan tabarrujkiibaa badan dumarku cawraadkooda muujinayaan mucaamalaadka aan bannaanayna wax lagu kala iibsanayo wax lagu kala gadanayo ribe iyo kayrkeedba leh ayaa badan waxa badan waxyaalo fara badan oo markaa waxa weeye markaa dembi ah waxyaalo badan oo markaa kufri ah oo dadka qaar ka dhacaaya cayda ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igta iyo nebiyada la caayaya ayaa badan oo dad badan marka waxaa ka dhacay wax badan yacni markaa fuxshiga oo faafay cawraadkii oo qaawan yacni heesaha kamanada leh oo marka waxaa shaarciyadeenni sidaas marka waxaan yacni u maraya oo aad iyo aada ugu badan dad baa gabadhi laga karaysanaya markaasaa waxaa weeye muusika iyo marka waxa weeye heesaa la saaraya yaa heesaha muusikada leh inay xaaraan tahay culamadu waa isku waafaqsan yihin waa biijmaaci alculamaa culammadu waa isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay waxyaalaha markaa munkaraadka ee jira yacni aada iyo aad bay u fara badan yihiin waxyaalaha inoo sababaya inay waxaweye maciishadu qaali inagu noqoto waa waxa inoo sababaaya in marka waxa weeye sicir barar yimaado oo waxyaalaha inoo sababaaya yacni marka colaadaha iyo roobka markaa yaraanaya waxyaalaha inoo sababaya oo marka waxa weeye dunuub lala yimaado dee waxaa ka yimaada yacni cuquubaad baa ka yimaada wakhtiyada qaarkoodna waxaa la ysku ciqaabaa dembiyo kale oo marka ka sii waaweyn in lagu dhaco ayaa ciqaab markaysaa markaa ka noqotaa yacni taacaduna taacay saabtaa dembiguna dembiguu saabaa falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay iisheen oo xaqa ka iisheen buu ilaahay yidhi ayaa ilaahayna qalbiyadooda sii iiliyey hadda maaragta xumaan marka la yimaado xumaantii waa isu dhiibaysaa iminka reer banu israiil maxaa gaalnimada u saabay kuwii gaaloobay waxaa gaalnimada u saabay macaasidii iyo xumaantii iyo xadgudubkii ay marka hore la yimaadeen waxaa la yidhaahdaa almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey gaalnimadu marka ay ruuxa u imanayso waxaa ka soo horreeya yacni fisqiyada iyo markaysaga dembiyada kabaa'irta waaweyn baa ka soo horreeya ya waxay ka dhigan tahay risaalad iyo markaa warqad iyo dhambaal ay gaalnimadu soo dirayso kale ay ka dhigantahy almacaasi bariid lkufri waa dhambaalkii gaalnimada ya bal hadda dhambaalkaa sida loo qaabilo ayaa la eegaya inay iyaduna markaa timaaddo marka dambe gaalnimadii oo markaa waxa weeye qofkii ay u timaaddo yacni qofka caadaystay yacni dembiyada kabaa'irtee waaweyn waxaa looga baqaa khaatimo xumo marka dambe uu ku dhinto gaalnimo ayaa looga baqaa oo ma'aalkiisu kufri uu ku dambeeyo yukhshaa calayhi lkufru gaalnimaa looga baqaya dalika bima casaw wakaanuu yactaduun cisyaankii ictidaagu wuxuu sababaa kufri buu sababa ba'dani waa saabiyo dalika bima casaw marka waxa weeye kufrigaa waxa sababay cisyaankaa sababay marka macaasida lays odhanaayo waa macaasi oo dee gaalnimo ma aha oo la fudaydsanayo oo lagu noqnoqonayo oo la caadaysanayo ictidaagii xadgudubka yacni markaa lala imanayo wuxuu markaa yacni sababaa oo sabab u noqdaa gaalnimada ayuu sabab u noqdaa nacuudu billaahi minhu allah baan ka magan gallay saas aawadeed in laga toobad keeno ashyaada la yska qabto oo waxa weeye layska daayo layska ilaaliyo aad iyo aad looga fogaado weeyaan ikhtilaadkii rag iyo dumarku isku dhafmayeen ay isdhexgelayeen baa badan xaraynta markaa guryaha la kiraynaayo laysugu xaraynaayo inamada iyo hablaha dhallinyarada ah baagaga qaadka a loo keenaayo oo marka waxa weeye hablihii xataa qaadka la baraayo dhallinyaro aan qaadka aqoon qaadkii la baraayo waxyaalaha noocaasoo dhami waxay ka mid tahay fasaadkay markaysa waxay ka mid tahay yacni waxyaalaha noocaasi khayr ma dhalayaan khayr ma dhalayaan waxay marka halis u yihiin inay cuquubo inoo saabaan ilaahayna markaa siduu doono yacni ayuu dadka ku ciqaabaa mar baa lagu ciqaabaa dhibaatooyin kaleoo ka waaweyn markaysa in lagu sallido hadda maragta oo macaasidii xumaanta la caadaystaa dee xataa markaysaa colaadaha dadka dhexdooda ay isku xumaanayaan waxa weeye way saabaan waman lam taxkum a'immatuhum bikitaab illahi wayatakhayaru maa anzla allah ila jacala allahu ba'sahum baynahum sida xadiiskii ibnu maajah wakayruhu soo wariyeen sheegaayo yacni marka madaxdooda kuma xukumi weydo kitaabka ilaahay mana dooran waayaan kitaabka ilaahay oo wax kale iskuma xukumaan inuu ilaahay dhexdooda uu ka yeelo dhibtooda oo iyaga isku sallida mooyaane yacani hadday taasi dhacdo oo kitaabka ilaahay isku xukumi waayaan ilaahay baa isku sallida oo colaad dhexdooda isu geliya marka fitanka iyo colaadaha yacni waxyaalaha sababaya waxaa ka mid a yacni markaa xumaanta lala imanayo iyo shareecada laga fogaanayo iyo shareecadii inaan la ysku xukumayn waxyaalaha caynkaasa ayaa sababaaya nimankii reer banu israa'iil cuntadii sahlanayd ee la siinaayey ee qiimaha badnayd ee malabciraadka iyo hilib shimbiraadkaba lahaa waa laba shay oo aada u qiimo badan waayo malabku waa faa'iido badan yahay waa dawo waana cunto waana nooc sharaaba waana iidaan intaba waa yahay xanuunno badan buu dawo ka yahay ilaahayna waa sheegay inuu shifaa yahay nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu shifaa yahay waatuu nebigu yihi isqihi casalan ya yacni ninkii yidhi caloosha walaalkay soconaysaa wuxuu ihi malab waraabi buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu waraabiyey malabkiibuu cabsiiyey dabeedna markaasaa calooshii ka sii darta waa sii duushay markaasuu ku soo noqday u yihi yaa rasuula allaahi waan waraabiyey malabkiioo malab baan cabsiiyeyoo falam yazidhu ila istitlaaqa uma kordhinayso sii socota mooyaane wax kale isqihi casala mar labaad buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam malab cabsii mar kale haddana cabsii sidii waa ka sii dartay nebigu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa rasuul allahi malabkii waan cabsiiyo calooshii umay umuu kordhin inay sii duusho oo sii socota mooyaane markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqa allaahu wakadaba kadaba batnu akhiik allah baa run sheegay caloosha walaalkaana been bay sheegtay isqihi casala malab waraabi malab cabsiyi haakada aliimaan iimaanku waa kaa sadaqa allaahu wa kadaba batnu akhiik haddamaarta markaasuu mar kale waraabiyey imtisaalka amarka nebiga siduu u fulinayo eeg biduuni talacsum aanu ka taradudayn aanu ka noqonayn aanu ka shakinayn istifsaar buu u weydiinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam markii saddexaad markuu malabkii siiyey oo cabsiiyey ayaa caloosha istaagtay culammadu waxay yidhaahdaan calooshu hadday taagan tahay malabku waa socodsiiyaa hadday soconaysana waa joojiyaa laakiin ninkan waxaa caloosha uu sii socodsiiyey maaddada faasidada ee caloosha ku jirtaa badnayd saas aawadeed maaddadan faasidkiyadan caloosha ka soo dhammaan inuu ku joojiyo dee dawadii kama mid ah shayga faasidkaa marka hore waa in laga soo saaraa marka wixii faasidkaa ka soo baxaan dabadeed calooshii waa inuu joojiyaa saasuu markii dambe u joojiyey markii maaddadii faasidkahayd ee badnayd ee ku sugnayd ay ka soo dhammaatay hilibka shimbiruhu waa nafci badan yahay waatay marka waxa weeye dhakhaatiirta in badan ka maqashaan hilibka cas iyo hilibka cad hilibka cad baa fiican oo waxa weeye markaa yacni kalluunka iyo marka waxa weeye markaa e, digaagga iyo markaa shimbiraha iyo waa hilib yani marka hilibkii caddaawi marka yacni nafci badan baa ku jiro fawaa'id fara badan baa ku sugan iyadoona hilibka casna laga maarmayn marka iyadoo yacni markaa hilibkaa shimbiraha ee faa'iidada badan iyo malabka la siinaayo oo aan juhdi kaga baxayn oo loo soo daadinayo bay waxay yidhaaheen uma adkaysan karro waxaanu doonaynaa wax kale duduwan baanu doonaynaa ya allah nooga bari inuu noo soo saaro waxyaalaha arlada ka baxa ee waxa weeye markaa toonta iyo basasha iyo cadaska iyo cadaska suuqyadeena waa lagu iibiyaa marka cadaska iyo yacni markaa bocorka ama qajaarka iyo waxyaalaha marka waxa weeyaan iyaguna yacni markaa arlada ka soo baxeen marka waxa weyaan iyaguna aan sare isu taagin ama salar ha noqoto ama ashyaa kale markaysa marka ha noqoto iyaguna marka aan saasoo kale sare isu taagin ha noqotee waa wax alla wixii baqligu waa isim caam oo u yaalla yacni wax kastoo arlada ka soo baxa oo aan markaa jiridu isku taaga aan lahayne dhulka sidaa ugu faafa ayaa waxaa la yidhaahdaa baqli baa la yidhahdaa waa ismu jinsi ashyaadaas bay waxay yidhaahdeen ilaahay nooga bari inuu noo soo bixiyo ya muuse waa arrinkaa waa ku inkiro wuxuu yidhi war ma wax liitaa ku bedelanaysaan kii wanaagga badnaa kaa haysateen ayaa wanaag badnaa waxaan liita miyaa ku bedelanaysaan ya way ku adkaysteen waxaa markaa lagu yidhi ihbituu misran beled beledada ka mid midaa dega culamada qaar waxay haddii masar loo jeedi lahaa waxaa laga dhigi lahaa maa laa yansarif oo misra la odhan lahaa ya udkhuluu misra sida markaa qur-aankaba ay ugu timi inkastoo culimmada qaarkood ay yidhaahdeen khifada ku sugan wasniga daraaddii saddex xaraf inuu ka kooban yahay xarafka dhexana reeban yahay baa loo sarfiye masar baa loo jeedaa yacni ka hindin wa dacdin yacni waxa weeye saasoo kale ayaa marka waxa loo sarfiyey culamada qaar baa wejigaana maray in la beled beledada ka mida dega ama la masar dega fa ina lakum maa sa'altum waxaa idiin sugnaaday waxaa markaa dalbateen wada beerta waxaasaa markaa helaysaan marka calaa kulli xaal biladii huwa khayrun bacda waxa la geliya ka laga tegaayo kay doorteen waa maxay waa ka ba'da ka maran kaasay dalbadeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk